alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray suurat lbaqara tafsiirkeedaynu ku soo jiray allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum lqisaas yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay alqisaasu qisaas baa lagu faral yeelay yacnii qofkii wax dila in loo dilo yacni almumaahalatu fi alqatli yacni siduu wax u dilay si la mida in loo dilo filqatlaa kuwii la dilay sababtooda waxaa laydinkaga faral yeelay qisaas baa laydinkaga faral yeelay alxuru bilxuri alxuru kii xorta ahaa yuqtalu waa la dilayaa huwa ka xorta ah bilxuri ay biqatlihi alxura xor inuu dilay baa loo dilayaa waalcabdu addoonkiina waa la dilayaa ay huwa addoonka ayaa la dilayaa bilcabdi ay bisababi qatlihi alcabda inuu addoon dilay dartii ayaa loo dilayaa waalunhaa tii dhadigna waa la dilayaa tuqtalu waa la dilayaa ay hiya bilunhaa ay markaa biqatliha alunhaa dilkeedii ay dishay yacni markaa e, mid dhadig ay dishay baa loo dilaya ama mudaaf loo qadaro oo la yidhaahdo qatlulxuri xorka dilka la dilayaa kaa'inun biqatlihi lxura xor inuu dilay buu ku dhacayaa ku xasilaya sida qawaacidda markaa aqcadka ah oo qawaacidda waafaqsanida badanna xagga mudaafka weeye waa yuqtalu waa kown khaas ah marka badiba culammadu waxay yidhahaan kownka khaaska ah waa waajibu dikri faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan faman cufiya ku kastoo la cafiyo yani isaga la cafiyo lahu isaga loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiih dhiigga walaalkii loo cafiyo shay un wax ka mida loo cafiyo shay un baa waxay noqonaysaa cufiya naayb faacilkeedii faman cufiya ku kastoo la cafiyo lahu isaga loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi dhiiggii walaalkii loo cafiyo wax ka mida shayun shay la cafiyo faitibaacun bilmacruuf ay facalayhi korkiisa waxa saaran kii wax cafiyey itibaacun raacis u raaco oo dabagelaayo kii markaa wax dilay bilmacruufi si wanaagsan oo san uu ku raacayo oo marka waxaweye magtiisa uga doonanayo wa adaa'un ay wa cala almacfuwi canhu ka la cafiyeyna waxa saaran adaa'un gudis uu gudo diyada ilayhi kii cafiyey xaggiisa uu gudo ama awliyaau lmaqtuulkii uu gudo weliyu lmaqtuulkii uu gudo biixsaan yacni markaa xaalu wanaajin iyo samafal ku dheehan tahay uu gudo dalika takhfiifun min rabbikum waraxma daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah marka waxa weeye in cafiguna idiin bannaan yahay iyo maqaadadku inuu markaa qisaastuna idiin bannaan tahay takhfiifun fudaydin weeye min rabbikum xagga rabbigeen ka ahaatay wa raxmatun iyo naxariis ama takhfiifun fudaydin weeye min rabbikum xagga rabbigeen laydinka fudaydiyey wa raxmatun iyo naxariis faman ictadaa ku kastoo xadgudba bacda daalika intaa dabadeed markuu cafiyey dabadeed yacni oo heshiiskii sidaa ku dhacay oo uu saa u cafiyey dabadeed xadgudbo haddana wax dila falahu cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab wax xanuujinaya ayaa u sugnaaday mu'lim baa loo jeedaa cadaab mu'lima oo xanuujinaya ayaa u sugnaaday fi lqisaasi walakum waxaa idiin sugnaaday fi lqisaasi qisaastii waxaa idinku sugnaaday qofkii wax dila in loo dilo ee bareer wax u dila qatli camdi oo cudwaan ah xayaatun nolol weyn baa idinku sugnaatay iyo baaqi noqosho yaa uli lalbaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ahow lacallakum tattaquun waxaa sidaa laydinku sharciyeeyey lacallakum tattaquun si allah uga baqataan ama si aa qatliga isaga ilaalisaan iyo dilka xaqdarrada ay isaga jirtaan oo isaga ilaalisaan ayaa markaa sidaa laydinku sharciyey aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa qisaastu inay tahay faral kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla kitaabada waxaa loo jeedaa waa kitaaba sharciyo waxaa laga tilmaamayaa in la faral yeelay kutiba waxaa loo isticmaalaa bimacnaa furida waa la faral yeelay marka ciddii yani markaa wax disha ee dilkaasina uu yahay dil camdi ah oo cudwaan ah dil oo dhan markaa qisaasi kama timaado dilku waa qaybsamaa sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood waa dil camdi ah iyo dil shibhu lcamdi ah ama khata'ulcamdi ah iyo dil khata ah waa saddex qaybood akaru madaahib saasay qabaan waana sida sawaabkaa xadiiskuna ku soo arooray madaahibta qaarkood baa waxay dhahen may waa laba nooc keliya waa dil camdi ah iyo dil khata ah bacdu lmadaahib baa saa qaba laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihin waa saddex nooc waa dil camdi ah oo badrheedh ah iyo dil markaa shibhu lcamdi ah ama khata'u lcamdi ah tacbiirka labada waa laga cabbiraa khata'ulcamdina waa ku soo aroortay axaadiista waa ku soo aroortay ishibulcamdi labaduba waa bareer u eke ama khata iyo camdi baad mooddaa inuu isugu jiro oo laba badhax buu leeyihi hadda ma aragta dilna waxa weeye waa khata ama waa kamma qumman dilka kamma ahi waxa weeye waa dilka aanu qofku uba qasdin qofkan inuu waxyeelo xataa uma qasdin waa sida xabad baa ka qaraxday sida waxa weeye markaa warankii u sito kula ciiray qofkiiuna waa ku dhacay kumuu wadin isaga yacnii qorigii u sitay uunbaa taabashada intuu uun gacantiisu taabatay unbuu qarxay waxa weeye waa khata wuxuu is yidhi marka waxa weeye ugaadh tooguu is yidhi dabeedna markaasay markaa waxa qof kale ku dhacday aanu arkaynba meesha inuu joogo waa dil khata ah waa kama maguunbaa ka waajibta mag'uun baa ka waajibta maktuna weliba muqallado ma ahoo sharcan noocii la adkeeyey ma aha wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a waman qatla mu'mina khaطأa fataxriiru raqabaة mu'minaة wadiyaة muslamaة ilى ahlihi ila an yasadaquu waxaa ka waajibaya mag iyo kafaaro kafaara inuu la yimaadaana waa waajibaysaa maktuna caaqiladay ku waajibaysaa casabada ayay ku waajibaysaa isaga xigtadiisa ama tolkiisa ayay ku waajibaysaa waxaana ku waajibaya isaga kafaara ayaa ku waajibay dilna waa dil camdi ah dilka camdiga ah waxaa la yidhaahdaa waa u qasday ficilkan dilka waa u qasday waa dil camdi ah oo cudwaan ah wuxuu ku dilayaana waxay ahayd aaladda uu isticmaalayaa bimaa yaqtulu qaariban wax sida badan wax dila ashyaadu waxay u qaybsamaan shay sida badan wax dila oo loo dhinto iyo shay aan sida badan wax dilin yacni waxa weeye hadduu markaa masala xabbad oo kale ku dhufto walow halis bayaanu kaga dhufan meeluu isleeyahay halisba ma aha ku dhufto hadduu doono waxay noqonaysaa camdi bay noqonaysa yacni qof dhiiggiisu macsuum yaho dhowran yahay buu la qastay xabaddan inuu ku dhufto wax xaqa oo markaysa markaa waxaan yani ugu dhuftay ma jirtee waa cudwaan oo waa xadgudub waa camdiyo waa u badrheeray ficilkan inuu markaa sameeyo wuxuu noqonayaa marka waxa dil camdiya buu noqonaya qisaastu noocay ka iman karto weeye bishuruudihi nooc labada u dhexeeyaa jira oo la yidhaahdo shibhu lcamdi ama khata'ulcamdi noocaasi waa maxay qofkan inuu wax ku dhufto waa u qasday laakiin waxa uu ku dhufanayay ma aha sida badan wax waxdila dhangad yar oo khafiifu ku dhuftay dabeedna waaba ka raacdayba yacni taasoo kale sida ah wax ma disho saasuu u riixay dabeedna waxa weeyaan markaa waaba ka raacdayba inuu wax ku yaro dhufto waa doonay laakiin wuxuu ku dhufanayay ma aha sida haalibkaa ah wax wax dila ma ahayn shibhulcamdi baa la yidhahda khata'u lcamdina waa la yidhahdaa qisaasi kama timaado laakiin magta waxay noqotaa mughallada diyo mughallada ku sugan diye sharcigu adkeeyey yani ayaa ku sugan diyada muqalladadiina waxa weeye waa boqol geela weeye boqolkaa geela oo waxa weeye yacni afartan ay riman tahay afartan waa riman tahay lixdanka kalena waa geel markaa qaalmoo yaryar yacni da'doodu yacni markaa afar jir iyo shan jir ah waa diyo adag weeye waa muqallada weeye muqallada weeyaano waa la adkeeyey marka qisaasi ka iman mayso nooca khata'ulcamdiga ah nooca camdiga ah qisaas baa ka imanaysa waana taa ilaahay uu faral yeelay in qisaas yani laga sameeyo kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yani laakiin shuruuday leedahay shuruudaha waxaa ka mid ah awliyaau lmaqtuul ama warasadii waa inay isku waafaqaan inay qofkan qisaastaan waa inay isku waafaqaan waxay ka mid tahay shuruudaha hadday isku khilaafaan oo qaarkood ay yidhaahdaan mag baanu doonaynaa dilkii waa jabaya magtaa tacayunaysa waxaabay ka qaateen culammada qaarkood faman cufiya lahu min akhiihi shayun faittibaacun bilmacruuf shay baa laga cabiray kii loo cafiyo shay dhiigga walaalkii ka mida waxaa laga fahmayaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen low cafaa bacdu lwarasati ya qisaastu waa dhacaysaa waayo hadday cafiyaan lama odhan kii wax ka mida loo cafiyo idan haddii bacdulcafwi dhaco oo warasadii cid ka midi ay cafidoo tidhaahdo anigu waxaan doonayaa eh, mag baan doonayaa qisaas ma rabo kuwii kale qisaasta doonayey waxay ku khasbanaanayaan magta in iyaguna qaataan waayo ma suuroobi karto in markaa kan idhi mag baan doonayaana magtiisa la siiyo qaybtiisii qolada dilka doonaysana loo dilaa ma dhici karto waalqatlu laa yatashatar dilku ma kala qaybsamaayo maadaamay caynkaa tahay yacni qisaastii way jabaysaa marka qisaasta ayaa ka waajibaysa haddii shuruuduhu dhammaystirmaan hadday noqoto waxa weeye inay qisaastii ka dhaafaan oo mag doortaan dee waxa weeye magtaa la siinayaa waana diya muqallada waa diyo muqallada oo la adkeeyey weeye waxay isweydiiyaan culamada qaarkood ma ka badin karaan intii oo ma shardisan karaan haddii aad markaa ka badanna siinaysaan waanu idin cafinaynaa taa madaahibta kole iskuma waafaqsana way isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii shardiga cafiga laga dhigo inay markaysaa mag ziyaada ah inay markaa dalbanayaan ay sidaas shardistaan bacdu ahlicilmi baa yidhi waa asaxaysaa calaa kulli xaal qisaasta haddaba qofka marka la qisaasaayo eh, mid walba maseef baa lagu qisaasayaa oo kurka lagaga jarayaa mise aaladdu wax ku dilay baa lagu dilaya culammadu laba qowl bay ka leeyihiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin qof kastoo la qisaasayo waa in seef lagu dilaa seef waa in lagu dilaa yacnii ruux walba waana sida xanafiyadu ay qabaan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya aaladdu wax ku dilay baa lagu dilayaa aaladdu wax ku dilay ayaa lagu dilaya waayo qisaas waa maxay waxay sheegaysaa qisaastu yacni markaa raacis bay sheegaysa qusiihi bimacnaa ittabici aharah marka siduu u dilay baa loo raacayaa waa lafdiga ishtiqaaqu siduu faa'iidaynaayo labada weji waxaa markaa arjaxsan wejiga odhanaaya siduu wax u dilay baa loo dilayaa hadduu seef ku dilay seef baa lagu dilayaa hadduu dhagax markaa ku bashaaqiyey dhagax baa lagu bashaaqinayaa haddii waxa weeye markaa toorri uu ku dilay toorri baa lagu dilayaa yacni marka wahaakada cadligana saasaa u dhow in aaladdu wax ku dilay lagu dilayana waxaa u daliila xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam qof dumara oo laba dhagax laysu barkiyey yacni markaa dhagax baa saa madaxeeda loo saaray dhagax markaa waxa waxaweye hooseeyo dhulka yaalla dhagax kalena waa lasoo qaado oo korkaa lagaga dhufto laba dhagax baa laysu barkiyey madaxeedii naf diiqiyaday ku jirto ay wax kala garanayso laakiin aynay hadli karayn baa loo yimi ay qaldhabayso markaasaa lagu yidhi dadkii agagaarka ka dhowaa ma baa ku dilay ma baa ku dilay ma baa ku dilay ilaa la soo gaadhay nin yuhuudi ah oo agagaarkaa joogay ma baa ku dilay markaasay ishaaro samaysay ma hadli karto waxay tilmaantay inuu hebelkaasi dilay ninkii yuhuudigaa la soo qabtay waa la weydiiyey wuu qirtay wuxuu idhi anaa dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray labadii dhagaxoo kale in laysu barkiyo madaxiisa yacni markaa waxaa lagu jiifiyo dhagaxa dhagaxu ka hoosaynayo kii kalena korka laga dhufanayo rudda bayna xajarayn calaa haada waxay ku tusinaysaa xadiiskaasi daliil u yahay saxiixuu ku sugan yahay inuu aaladdu qofku wax ku dilay in lagu dilaa inay sida saxan tahay xadiiskaasina daliil buu marka u yahay daliil buu yahay ishtiqaaqa lugawi kelmadduna waa tilmaamaysaa marka calaa kulli xaal eh, in la yidhaahdo qof kastoo wax dilay xabad baa lagu dilayaa labadii midna maaha seeftii laa qawada ilaa bisayf xadiiska daciifkaa lagu soo wariyey madaahibta qaarkood ay qaateen qisaasi ma jirto in seef lagu dilayo mooyaane nebiga kama asixno kama sugna tiina ma aha wixii uu qofku wax ku dilay in lagu dilana oo jumhuurka culammadu ku tageenna tiina ma aha labadii midna ma aha markaa sawaabku waxay tahay waa in markaa lagu dilo yacni wuxuu wax ku dilay taana saas yada weeye aayadda waxaa ku sugan alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waluntha bilunha cumuumka aayadda taksiis baa galay oo waxa weeye qofkii muslimka ahaa hadduu gaal dilo loo dili maayo hadduu gaal dilo loo dili maayo walow gaalku haba noqdo macsuumu dam oo mid dhiiggiisu dhowran yahay haba noqdo waayo nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim lama dilo oo gaal sababtii looma dilo gaalku hadduu dhiiggiisu dhowran yahay oo uu yahay ama dimmi yacni muslimiinta ku hoos nool oo gibir bixiyo axkaamta islaamka ku dareerto ama uu yahay mucaahad muslimiinta ballan iyo heshiis laleh ama uu yahay musta'min ammaan markaysagaa la siiyey oo ammaan dalbay ama ammaan la siiyo musta'man ama musta'minkii laga cabiraba ama uu yahay erge gaaladu soo diratay kullu daalika lama dili karo kullu dalika lama dili karo dimmada yada waxa weeye way itlaaqan tahayoo yacni wakhti kuma xadidna ahlu dimmaha ilaa ballanka ay jebiyaan inay ballankii jebiyaan oo ka baxaan iyagu mooyaane ilal abad marka ahlu dimmahaasay ahaanayaan laakiin kuwa kale wakhtay ku xidhan tahay ama wakhtiga ammaanka la siiyey ama wakhtiga cahdiga ama wakhtiga ergada ay ku jiraan iyo wax la mida ayay ku xadidantah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi xadiiska bukhaariga man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna marka in lagu dembaabayo dembi kabaa'ira tahay waa shay inaan loo qisaasayna waa shay aakhar mag baa ka waajibaysa hadduu marka waxaan gaalku yahay macsuumu dam oo dhiiggiisu dhowran yahay waxaa ka waajibaysaa maga ayaa ka waajibaysa aayadda daahirkeeda waxaa ku sugan walunsa bilunsaa yacni dhadigii in dhadig loo dilaayo waxaa loo fahmi karaa haddii labkii iyo dhadigii inaan laysu ysu dilayn laakiin taas waxaa yacni ay ku dartay sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam in labka loo dilaayo dhadiga loo dilaayo oo xadiiska aynu sheegnay ayaa u daliila marka mafhuumka aayadda manduuqaasa markaysaa markaa looga tegaya loo khilaafayaa manduuqaas ayaa looga tegayaa waxaa allah inoo sheegayaa haddii la cafiyo dhiigga walaalkii wax ka mid a ah, haddii loo cafiyo oo bimacnaa qisaastii laga cafiyo cafwi dhammaystiran oo la wada cafiyey ma aha laakiin mag baa loo cafiyey oo mag baa la doortay waa inuu isaguna si wanaagsan u raacaa aan hanjabaad iyo markaysa marka goolaaftan iyo waxba lahayn oo aanu dhibayn kan kalena waa inuu si wanaagsan markaysa markaa magti ugu gudaa oo u bixiyaa oo u siiya taasina waa khafiifin xagga rabbi ka ahaatay iyo naxariis weeye yacni qolada yuhuudda waxaa laasim ku ahaa qisaasta diyo umay leexan karayn sida aasaarta markaysa markaa laga soo wariyey taabiciintii ay sheegayaan ay tilmaamayaan culamaduna qaatibatan ay tilmaameen qolada kiristaankana badiba culammadu waxay yidhaahdaan iyagana markaa cafin baa saarnayd oo qisaas iyo diya midna ma jirin inkastoo jalaaldiin asiyuuti uu odhanaayo yani nasaarada markaysaga iyagu mag baa laasim ku ahayd laakiin aksarka culammadu waxay tilmaamayaan oo mufasiriinta badankoodu ay sheegeen in waxa weeye markaa mag iyo qisaasitoonna inaanay kiristaanka agtooda jirin ee cafwigu laazim ahaa si dhammaystira in loo cafiyo sidaasaa marka mufasiriinta badankooduna marka ay tilmaameen oo sheegeen waayahay marka dee in layna dooransiiyo la labadaasaa markaysaga markaa marba mid waa raxmad ilaahay iyo fudaydin weeye laynoo fudaydiyey yani marka aynu kala dooranno yani markaa fudaydin weeye kii haddaba markuu cafiyey dabadeed marka haddana dilo kii uu markaa cafiyey cafwigaa dabadeed dila waxaa u sugnaaday cadaab yacni markaa aliima u sugnaaday oo isaga markaa lama cafin karo ilaaba ilaa waa in la dilaa aakhirna waxaa u sugnaaday marka waxaan cadaab haddayba aan la dilin markaysa marka cadaabkii aakhirna waa u dambeeya qofkii wax dilay haddii la cafiyo oo qisaastii laga cafiyo magtiina markaa la bixiyo ma ka dhacayaa waciidkii iyo goodigii loogu goodiyey jawaabtu waxay tahay maya kama dhacaayo yacni miduu saalim noqonayo ma aha meeshana saddex xaq baa ku kulmay say ahlucilmigu sheegaan waa xaqullaahi iyo xaqulmaqtuuli iyo xaqu awliyaa'i lmaqtuul waa saddex xaq xaq waa xaqullaahi oo xaaraantimaynta allah xaaraantinimeeyey dadkan xaqdarrada lagu laynayo dilka uu xaaraan ka dhigay xaqullaahi halkaa waa lagu xadgudbay marka xaqullaahi waa ku jira xaq labaad baa ku jira waa xaqulmaqtuuli qofkii la dilay xaqiisii isaguna xaq buu leeyahay xaqa saddexaad waxa weeye waa xaqulwarasa ama xaqu awliyaai lmaqtuul kii laga cabiraba qofka la dilay dadkii dhexal joojinayay xaqoodii awliyaau xaqoodii saddexda xaq xaqullaahi wuxuu ku dhacayaa bitawbati buu ku dhacayaa towbadda ishkaal ma leh hadduu ruuxu toobad keeno towba saadiqa xaqullaahi waa ka dhacayaa dembigii xagga allah uu ka galay waa laga dhaafayaa wuu ka dhacaya xaqu awliyaai lmaqtuulna wuxuu ku dhacayaa saddex mid ima bilqisaasi wa ima biddiyati wa ima bilcafwi ama wuxuu ku dhacayaa qisaas loo dishoodo oo dadkii warasada ahaa ee dhaxal joojinayay ay u dishoodaan oo ay qisaastaan ama wuxuu ku dhacayaa mag inay qaataan ama wuxuu ku dhacayaa labadaba inay cafiyaan kulligood ay cafiyaan dad wax wada cafin karana ay yihiin marka xaqu awliyaa almaqtuulna halkaasu ku dhacay xaqulmaqtuuli baa soo hadhay xaqulmaqtuuli towbaddii kuma hadhayo aakhiru ku sugayaa waxaa la soo saarayaa isagoo nabarkii le baa la soo saarayaa aad mooddo in haddeer lagu dhuftay oo dhiiggu ka da-ayo markaasuu iska laalaadinayaa kii dilay markaasuu odhanaya ilaahayow kan weydii wuxuu igu dilay ya wuxuu igu dilay ilaahw su-aal markaa kaasi isagu waxa weeye waa markaa waa dambeeya hadalka ibnu cabbaas laga soo naqliyey wakayruh oo uu yidhi laa tawbata lahu towbad male bacdu ahlicilmi waxay u fasireen xaqulmaqtuul inuu uga jeedo qofkan la dilay xaqiisii towbaddii ku hadhi maayee gashibax buu rabaa gashibax waxaa maalintaa lagu gashibaxayaana waa xasanaadka iyo sayi'aadka ama qofkii madlamada laga galo dulmiga laga galay xasanaad u beegtooma in la siiyo oo loogu shubo ama qofkan haddii markaa waxa weeye madaalimtiisu badan tahay oo xasanaadkiisii lagu kala tegey dembiyadiisa wax ka mida oo u dhigmi kara madlamadiiyo dulmiga laga galay in laga qaado oo qofkaa lagu wareejiyo culammada jamaahiirta yidhi towbad buu leeyahay ugama jeedaan inuu saalim noqonaayo muraadku waxay tahay haddii towbaddiisu ay noqoto towba saxiixa oo shuruuddeedii oofsatay ilaahay baa ka raalli gelinaya oo qofkana beddel ka siinaya waxaana nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii madaalimta badan galay aakhiro in gashibaxaasi jiraayo oo xasanaadkiisa wax ka mid mida ah, qofku uu dulmiga ka galay in la siinaayo sidaas aawadeed qofka arrinkaasoo kale ku dhacay waa inuu khayraadkiiyo ajarada aad u farabadsadaa si dee marka waxa weeye xasanaadkiisii qayb loo goosto waxa u soo hadhayaa si aynay u yaraan oo aan sayi'aadkiisa iyo dembiyadiisu uga qaalib noqon ilaahayna fadligiisu waa waasic iyo raxmaddiisu laakiin qaacidada guud marka hore waa sidaas weeye marka waxa weeye waan toobad keeno khalaas weeye markaysaga markaa ma ahee kollay markaa xasanaad iyo marka waxa weeye gashibax ayuu marka waxa rabaa laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen haddii qofka toobaddiisa la aqbalo ilaahay baa si kale uga raalli gelinaayo beddel kale siinaaya ahlucilmiga qaarkood waa yidhaahdeen oo waa tilmaameen laakiin calaa kulli xaal waa inuu xasanaadka aad iyo aad u badsadaa oo ku dadaalaa xasanaad badan inuu shaqaysto oo dadaalka fara badiya diyada marka qofka laga qaato mag laga qaato qofkii la dilay xukunkeedu muxuu noqonayaa diyadaas ma dhaxal buu noqonayaa mise tolkaa qaybsan karaa siday marka kaleba u wada bixinayaan taa jawaabteedu waxay tahay diyada sharcigu wuxuu ka dhigay dhaxal buu ka dhigay kuma xidhna sidaynu u wada bixinnaynu marka dambena u qaybsanaynaa laakiin magta marka la qaato sharcigu meel buu dhigay meeshaasina waxay tahay waa in markaa dhaxal ay tahay oo qofkii dhintay ee la dilay laga dhaxlaayo ciddii dhaxalkiisa lahaydna ay qaadanayso xaqna aynay u lahayn dadku inay qaybsadaan ama tolku ay qaybsadaan ama jifi ha noqdaan ama qubane ha noqdaan qolana waxba kuma leh ciddii dhaxal kale baa leh hadday tahay ooridii uu ka dhintay hadday tahay ubadkiisii haddii waalida u nool yihiin haddii kuwaasi markaa qaar ka mida aynay noolayn oo casabo kale ay soo gelaysaba waxa weeye ciddii dhaxalka lahayd ayuunbaa dhaxlaysa cumar ibnu khadaab xadiiska masaladaa ku soo arooray markii hore ma ogeyn marka dambaa loo sheegi doonaa ra'yi ahaan waxay ula muuqatay markii hore aanu xadiiska nebiga ogaanin in magta tolku qaybsado bay ra'yi ahaan ula muuqatay ra'yiguna marna waa asiibaa marna waa khaldamaa markaasaa loo sheegay cumar ibnu khataab radia allahu canhu ardaah ana nabiya sala allahu alayh wasalam warasa imra'ata ashyama adibaabiy min diyati zawjiha in nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaxal magta ka dhigay oo ninkii ashyam addibaabi la odhan jiray markii la dilay inuu xoolihii magta ahaa dhaxlay qaybta ay ooridu ku leedahayna uu ka siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markii xadiiska nebiga loo sheegay ayuu cumar ka noqday ra'yigiisii xadiiskan qaatay saas aawadee magtu waa dhaxal cidda qaybsataa xoolo cid kale leedahay bay qaybsatay ubad yaryare hadduu jirana xoolo agoomeed baa ku baxsaday wixii ay qaateen waa inay iska qaandhabaan haddii kale aakhiro iyagoo markaa xoolo agooneed cunay baa la soo saarayaa xoolaha agoonta in la cunana waciid weyn baa ku soo arooray ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira allah waxau yidhi kuwa cunaaya xoolaha agoonta iyagoo daalimiina cunaaya calooshooda naar waxaan ahayn ku cuni maayaan naar bay caloosha ka buuxinayaan yacnii aakhiro sida ay xoolaha agoonta u cuneen ayaa naarta ay u cuni doonaan naarta saciirana waa geli doonaan marka makti waa dhaxal marka iskuma xidhnaa marka hore wada bixinta la wada bixinaayo iyo qaadashada la qaadanayo bixinta sharcigu hadday markaa maktu tahay yacnii noocii camdiga haddaynay ahayn marka horeba sharcigu wuxuu saaray caaqiladuu saaray oo dadka marka casabada u ahee tolka u ah baa sharcigu ku waajibiyey waajib sharci ahaan loo saaray weeye si qofkan khata ugu dhacay kamaa ugu dhacay looga khafiifiyo laakiin tan camdiga bareerka marka horeba waxa la saaray qofkaa la saaray oo ama loo qisaasayaa ama xoolihii isaga laga rabaa ama xoolihii laga rabaa inuu isagu u dhibaatoodaa la rabaa hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya haddaanu xoolo lahaynna isagu waa inuu markaa yacni markaa u raadiyaa xoolihii oo u dhibaatoodaa hadduu toobad keenayna oo dilkii markaa xaqdarrada uu sameeyey ka toobad keenayna oo laga cafiyo yacni qisaastii laga cafiyo yacni caawinta la caawinayo marka waxaa laga helaya ajar baa laga helaya bacdu ahlicilmi waxay dhahen hadduu toobad keenay walow sababtii markii hore xooluhu ku fuuleen haba ahaato markaa dembiya hadduu toobad keenay yacni markaa xataa zakada waa la siin karaabaa baa bacdu ahlicilmi yidhahdeen calaa kulli xaal shaki ma laha ta marka waxa weeye sunnaha sadaqada sunnada iyo in markaa la siin karo ishkaal kuma jiro fitno kale haddii laga baqana dee waa bixin karaan tolkuyo ma aha inaad bixisaan xaaraan ba idinka tahay in la leeyahay muraadku ma ah laakiin waxaa laga tilmaamayaa waajib marka hore sharcigu saaray casabada ma aha muraadku waa intaas allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay alqisaasu qisaas baa lagu faral yeelay ciddii wax disha oo qatli camdi oo cudwaan ah oo badrheedh ah oo xadgudub ah yacni disha ciddaa dishayna aynay aabbe u ahayn cidday dishay waalid u ahayn laa yuqaadu waalidun liwaladi xadiiskii sunanka qaar waxaa ku soo arooray looma qisaaso waalid waladkiisa looma qisaaso yani loo qisaasi maayo xadiiskaasna duruq badan buu leeyahay madaahibta qaarkood may qaadan waxay u qaateen inuu daciif yahay laakiin sida qawiga ah duruqda uu leeyahay daraaddeed waa xadiisku waa qawi cilmi badan baana ku weeyey saas aawadeed xukunkaasi waa xukun saxiixa weeye laa yuqaadu waalidun liwaladi waalid looma qisaaso waladkiisa looma qisaaso hadda taa macnaheedu maaha way iska bannaantahay inuu dilaa ma aha waa ku cadaab mudanayaayo dembiyada markaa waaweyn ee kabaa'irtay ka mid tahay oo naf buu ku dilo ku gooyi ya wuxuu mucarad u yahay waciiddada soo arooray waalid ba ha u ahaado kuu dilay inuu dilaade uma bannaanayn jariimo weyn buu la yimi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima cuquubad caynkaasuu mucarad u yahay mar labaadkana magtii waa lagu leeyahay sharcan in laga cafiye mooyaane magtii waa lagu leeyahay waalidka waladkiisa dilay oo waxa kule warasadii kale dadkii kale wax dhexlaayay ee dhaxalka lahaa isagu wuxuu ka dhigan yahay mar hadduu dilay wujuuduhu ka cadamihi ya dhaxal waxba kuma leh joogitaankiisu yani markaa iyo jiritaankiisu jiritaan la'aan buu ka dhigan yahay mar hadday caynkaa tahay ciddii kale wax dhexlaysay cidduu xijaabi lahaa ma xijaabaayo iyagiibaa marka waxaa imanaya ya marka waxa dadkii dhaxalka lahaa hadday hooyo tahay hadday zawjo tahay hadday uba tahay haddii marka waxa weeye walaale ay tahay cidda la walaalka markaysa maydkaa la dilay yani ayaa dhaxalkii markaa yeelanaya marka maktina waa lagu leeyahy waa qaan lagu leeyahay wey yani cuquubaduna waa markaysa mucarad buu u yahayo yani waciidadaasina waa ku rumoobayaan laakiin qisaastii unba dee laga badbaadiyey weliba madaahibta qaar waxay leeyihin waa loo qisaasaya bacdulmadaahib xadiiskan may qaadan oo waxay u qaateen xadiisku inuu daciif yahay laa yuqaadu lwaalidu liwaladi saas aawadeed waxay yidhahdeen waa loo qisaasaya bacdulmadaahib waxay qabaan waalidka waladkiisa waa loo qisaasayaa haddii ay doortaan dadka kale warasada ahi waa loo dilayaa ay markaysaga madaahibta qaarkood ay qabaan waa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba ay furida calaykum alqisaasu korkiinna waxaa lagu faral yeelay qisaasta almumaasalatu fi lqatla yacni dil la mida dilkii uu dilay oo kale in loo dilo qisaastu waa mumaasalo yacni siduu u dilay in loo dilo fi lqatlaa kuwii la dilay sababtooda qisaas buu ilaahay faral yeelay kaannahu in la raacaayo raadkii markaysagaa cidda wax dishay oo siduu u dilay dilkii iyo siduu u dilayba loo dilaayo wasfan wa ficlan xagga sifada iyo xagga ficilkaba mumaasalada laga samaynaayo oo sidii loo raacay sidii si la mida loola imanayo yacni wasfiga waxaa laga tilmaamayaa xagga islaamnimada iyo xorriyada oo addoonka iyo xorta laysuma dilaayo jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin hadduu markaa sayidku dilo addoon uu dilo qof xora ayaa wuxuu dilay addoon loo qisaasi maayo oo loo dili maayo dembi kabaa'ira ha ahaato oo ciqaabtana ha u bandhignaado laakiin qisaasi ka iman mayso lama qisaasaayo waxay noqonaysaa laakiin in waxa weeye markaa la bixiyo deeqaantiisii markaysaga la bixiyo haddaba waxaa laga bixinayaa mag mise waxaa laga bixinayaa qiime yacni culammadu waa isku qabtaan sida saxanna waa in markaa waxaa qiimihiisa intuu doonaba ha gaadhee walow magba ha ka bato hadduu doonee in markaa la bixina madaahibta qaarkoodoo qaba sayidka waa loo qisaasayaa addoonkiisa hadduu dilo waa jiraan xadiis daciifana u daliishaday man qatala cabdahu qatalnaah laakiin xadiisku waa daciif lam yasixa can inabiy sala allahu alay wasalam nebiga kama asixin nebiga kama sugna marka madhab madhabulxanafiya o kale xadiiska waa qaateen lakiin waa daciif xuja kuma jirto jumhuurku waxay leeyihiin loo qisaasi maayo waxaana la ysku waafaqsan yahay haddii xubin jidhkiisa ka mida la gooyo addoonkii ka xorta ah xubintiisa inaan loo jarayn waa biijmaaci alculamaa culamadao dhan baa isku waafaqsan marka maadaama darafkiiba qoontii ku dhacday iyo goyntii la gooyey aan loo qisaasaynin oo loo goynaynin xubinta xubinteeda hadduu qof xori xubinta jaro addoonka xubintiisii ama gacantiisii ama adinkiisii kii xortaha aan loo goynayn markaa adinkiisa ama gacantiisa aan loo jarayn dee naftiisa inaan loo goynayna waa cala sabiil awla ila tan kale waa ijmaaca ya tan haddii lagu kulmay oo la laysku waafaqay oo la qiimaheedun baa dee la bixinaya ya sayradda haddii la taago isagoo marka waxa weeyaan yacni xubnihiisu u dhammaystiran yihiin iyo isagoo xubintaasi ka maqan tahay yacni qadarka udhexeeya labada ee qiimuhu isdheer yahay ayuu bixinayaa dee waxay noqonaysaa waxa weeye naftiina inaan loo goynayn ya waayo dee markaa darafka ashala marka xagga wasfiga islaamnimada iyo xorriyadoo kale ka mida iyo xagga ficilka iyadana waxa weeye waa dilka wixii lagu dilay waa sidii madhabuljumhuur bay waafaqsantahay aaladii dilku ku dhacay hadday seef tahay hadday toori tahay hadday waran tahay hadday xabbo tahay hadday dhagaxu ku bashaaqiyey tahay yani marka waxa weeye ficilka ficilkiisa lagu samaynaya maaha dee in markaa nafta lagu silcinayo maaha bere baa dee wax markaa lagu magacaabay dee qisaas lagu magacaabay oo xamar laga sameeyey ayaa nin markaysagaa nin dilay oo toorri ku dilay ayaa la yidhi markaysaga markaa qofkii yani markaa qaraabada la ahaa hoo tooridio adiguna la dhac qofkii xidhan ya kolley waa sida lay sheegay markaasuu dabeedna marka waxa weeye marka toorid buu soo qaadaayo dabeedna markaysa marka fash fash fash meelo aan haris ahayn buu ka taagaa dabeedna waa soo yara warwareegaa haddana waa ku soo noqdaa haddana fash fash fash ya haddana waa soo warwareegaa marba qadar buu udhaxaysiinaya ya siduu sidaa ugu waday oo marba markaysa markaa saddex tooriyood uu gelinaayo oo meelaan halis ahayn ka gelinaaye wakhtina u dhexaysiinaaye ilaa shan iyo labaatan toorriyood buu gaadhsiiyey oo waqti u dhexdhexeeyo tan noocaas waa arrin qalada wey arrin sax ah a maha marka leeyahy aaladii baa lagu dilayaa ma aha marka nafta in lagu silcinaayo ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay fa idaa qataltum fa axsinu alqitla wa dabaxtum fa axsinu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ixsaanka ayuu faral yeelay oo waajibiyey yacni shay kasta haddaad wax dilaysaan si wanaagsan wax u dila haddaad wax gowracaysaanna si wanaagsan wax u gowraca marka ta noocaasi marka waxa arrin saxan maaha mid saxan ma aha in qaabka noocaasa marka waxa la sameeyo ma saxna waxaa la mid a hadda markaysaga markaa dadkan yacni la tooganayo oo hadda sida aan kolley maqlay waxaa la yidhi markaysaa markaa raabaraaba loo soo dhigaa saddex raqam oo markaysaga toban toban toban askar ah oo soddon ah tobanka horaa gelaya waa tooganayaan dabeedna kuwaasaa hadda markaa dib maraya tobanka labaad baa ku ridaya waa la eegayaa hadduu nool yahay tobanka saddexaad baa ku ridaya yacni markaa haddii aanu dhiman tobankii horea la soo celinayaa yacni haddaanu dhiman tobanka ku xiga yani qaabka noocaasee saa la samaynayo oo yani markaa laga yaabo dad badan inay halistii ayna ku dhufanayn qaar ay dul marinayaan yani waxaa ku sugan marka ixsaan ma ah. mid lagu samafalay ma aha waa mid waxa weeye markaysaa markaa qalad ah oo ansax ahayn in allaha kataba alixsaana cala kulli shay faida qataltum faaxsinu qitla marka waxa weeye cid la qisaasayo waxa weeye in nafta lagu silcinayo ma aha oo dee markaysa markaa waxaan yani yani qofkii markaa lagu dhibayo ma aha marka tan noocaasi waxa weye waa arrin marka halata weeye xukuumadda sacuudigu waxay iyagu markaa qaateen iyagoo madhabkooduna kolley aanu qabin seefta keliya inay markaysaga ku dilaan inay iyadu aryax tahay oo ay qofkii markaa nafta si deg dega inay uga baxdo ay u sahlayso yani ictibaarka noocaas inay ku eegayaan mashaayikhdu markay dooranayeen caynkaas saas aawoodee qof kastoo la qisaasayo waxay kuwa lagu dilaa seef waxaana ku dilaya qof ku tababaran baa ku dilaya ya wuxuu markaa yani samaynayaa seefta ninkani waxa weyaan ah, khabiir buu ku yahay sida loogu dilo waa ku tababaran yahay seeftanna waa seef af badan yani waxa weye qofkiibaa markaysaa la keenayaa bayaankiibaa la akrinayaa markaasaa loo dhiibaya marka loo dhiibo saasuu halkaa uga taabsiinaya dambe saasuu odhanaya sidaa uu saa yidhi qadh ku dhufanaya madaxu halkaasu yaallaa waa darba waaxida qadha iyo markaysaa madaxu halkaa yaallaa waxba uma dhexeeyaan ya marka waxa weeye seeftu markaa waxa weeye saasay markaa aryaxi kolley iyadu u tahay kollay markaa dee siyaalahan eh, la samaynaayo eh, qofkii nafta lagu dhibaayo way ka sahlan tahay laakiin dee xagga cadliga sidii oo kale in la sameeyo ayaa u dhowsay xagga adilada marka la eego allah waxauu yidhi alxuru bilxuri alxuru xorta yuqtalu bilxuri waa la dilayaa bisababi alxuri ay bisababi qatlihi alxura xor inuu dilay aawadii baa loo dilaya bilxuri yuqtalu bay ku tacalluqdaa yuqtalu waa kown khaas ah qaacidada carabiyada culammadu badiba waxay sheegi jireen hadduu markaa kown caama yahay waa la xadfaa hadduu kown khaasa yahay waa waajib dikri we lama xadfo waajib dikri wey yani zaydun fi daar ay kainun fi daar ama mustaqirun fi daar waa kown caam ah waa la yska ama kaainun laakiin marka looga jeedo naa'imun fi daari guriga gudihiisu hurdaa ama laacibun fi daari guriga gudihiisu ciyaaraya waa kown khaas ah ma garan karaa maya ma la yskama garan karo saas aawadeed marka saa loo jeedo waa inuu noqdaa waajibu dikri mawdican haddaba muxuu u qadaray sheikhu markaa yuqtalu wuxuu u qadaray bacdu ahlicilmi jumhuurkii ma qabaane ayaa waxay yidhaahdeen haddii markaa kownka khaaska a la garanayo waa la xadfi karaa qowl caynkaasoo daa'ifo yari qabtaa jirta marka jaryan calaa hada buu ku tegey weji kale waxay culammadu mareen in mudaaf la qadaro waayo mudaafka waa ka sahlan yahay ilahay qatlulxuri xaasilun ama waaqicun bilxuri dilka xor la dilayaa mudaafkii baa la qadaray waa la garanayaa mudaafkana halkanoo qisaas baa laga warramaya qisaas mar haddii la soo sheegay dee in qatli meeshii yimid garatay ya waxay noqotay markaa mid laga fahmayo e, qatlulxuri ka xorta a dilka la dilayaa yacni xaasilun bilxuri ay bisababi wuxuu ku dhacayaa dilka uu xorka dilay ka xortaa dilay aawadeed buu ku dhacaya oo ku xasilaya marka qolada yuhuuddu waxay u qabeen inay kala sharaf badan yihiin oo reer bani nadiir iyo reer bani qurayda reer banu nadiir ayaa markaa xoog badatay oo waagii jaahiliyada haalib noqotay dabeedna waxay ku laasimiyeen ruuxa reer bani nadiir ah haddii ruuxu reer bani quraydi i dilo waa loo dilayaa laakiin mid reer bani qurayda hadduu reer bani nadiir cid ahi ay disho oo laba qabiiloo yahuud ah looma dilayo ee waxaa laga bixinayaa boqol awr waxay qaadaan oo marka waxa weeye yacni markaa timir ah baa laga bixinaya hadday noqoto inaan loo dilin waxaa la bixinayaa markaa ka reer nadiir waxaa laga bixinayaa intaa labalaabkeed marka isku mag ma nihin bay yidhaahdeen markaa dabeed waxa weeye cadliga iyo musaawaadku laakiin wuxuu ku jiraa in dhammaan laysu qisaasayo marka wixii jaahiliyadu ay ku sugnaayeen ee gaaladu waa la buriyey oo waa la dumiyey walaa yuqtalu bilcabdi walaa yuqtalu lama dilaayo kii xorta ahaa bilcabdi addoon uu dilay sababtii loo dili maayo maxaa laga fahmaya mafhuumka alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi addoonkiina waa la dilayaa bilcabdi dilka waa addoonka dilay baa loo dilaya walunha tii dhadigaydna waa la dilayaa bilunha dilka ay dishay eh, mid dhadig ah qof dumare eh, haddii qof dumara eh disho waa loo dilaya wabayanat bayanat isunnatu sunnadu waxay caddaysay ana dakara yuqtalu biha kalabna labna in yani qofkii dumar ahayd in loo dilaayo ay bilunha wa annaha tuctabaru almumaasalatu iyo in mumaasalada la ictibaarinayo fi ddiini xagga diinka oo inay isku diin yihiin laga eegaayo falaa yuqtalu muslimun muslim lama dilaayo muslim lama dilaayo walow cabdan haba ahaado muslimkaasi addoonba ha ahaadee walow kaana cabdan bikaafirin gaal loo dili maayo gaal uu dilay loo dili maayo walow xuran haba noqdo gaalkuu dilay mid xoraba ha noqdee loo dili maayo ee waxaa ka waajibaysa hadduu gaalku macsuumu dam yahay mag baa ka waajibaysa mag ayaa ka waajibaysa magtaana saddex qowl bay culammadu ka leeyihiin waa uluudiya iyo waa nisfudiya iyo waxa weeye waa yani qofka muslimkaa magtiisu la mid yahay yani markaa saddex qowl baa ku sugan shaaficiyadu waxay qabtaa waa ulu diya hadduu macsuumu dam eh, yahay yani eh, waa uludiyo eh, magta muslimka marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan bay ku dhacaysaa uludiya ha yeeshe waxa saxan nisfu diya waayo axaadiista ku soo aroortaa saxiixa ah axaadiis sugan baa ku soo aroorto nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan saas aawadeed nisfu diya axaadiista sheegaysa ayaa markaysa marka waxaan yani markaa saabita ah saas aawadeed nisfu diyaha ayaa marka arjax ah min xaysu daliil faman cufiya lahu min akhiihi shayun faman cufiya ku kastoo la cafiyo lahu isaga loo cafiyo oo min alqaatiliina kuwii wax dilay yacni markaa ah min dami akhiihi dhiigga walaalkii wax ka mida laga cafiyo dhiigga walaalkii xaggiisa laga cafiyo almaqtuuli walaalkaasoo la dilay waxaa loo jeedaa ukhuwadii diinka ayaa loo jeedaayo shay-un wax ka mida la cafiyo bi-an turika alqisaasu canhu waa in qisaastii laga tago oo kale ayaa cafwigu ku dhacaya wa tankiiru shayin shay in la nakireeyeyna yufiidu wuxuu faa'iideynayaa suquuda alqisaasi qisaastu inay dhacayso bilcafwi cafinta ku dhacayso can bacdihi wax ka mida la cafiyo inay ku dhacayso wa min bacdi alwarasati warasada wax ka midii inuu cafwigu ka dhacana inay ku dhacayso dadkii dhaxal joojinayay qaar ka mida hadday cafiyaan waxa weeye qisaastii waa ka dhacaysa wax ka mida haddii laga cafiyana waa dhacaysa wa fii dikri akhiihi sheegista akhiihi la sheegayana waxaa ku sugan tacaufun tacatuf baa ku sugan bimacnaa raxmad oo kale in eh, yani markaa inuu unaxariistaan oo kale yani marka ayaa ku sugan oo daacin ilalcafwi u sababaya yani markaa u yeedhaya cafinta u yeedhaya yacni tacatuf waxaa laga tilmaamayaa yani caatifadu inay shaqayso walaalnimadu oo dee waxa weeye la daayo aan naftiisa loo qoonsanay haatan isaga la daayo isagaa noole wa iidaanun waxaa kaloo ku sugan ogeysiin la ogeysiinaayo bianna alqatla in dilku laa yaqtacu ukhuwata aliimaan ukhuwadii iimaanka walaalnimadii iimaanka inaanu jarayn oo gooynayn wa man erayga manna mubtadaun mubtada weeye oo shariyatun waa shariyo aw mawsuulatun ama mawsuulo labada wajaa bannaan in mawsuulo loo laqbeeyo iyo in markaa shariya loo laqbeeyo haddii shardiyo loo laqbeeyo fatibaacun fada gelinta la geliyey waajib weeye haddii mawsuulo loo laqbeeyona fada gelinta la geliyey waxay noqonaysaa jawaazan in loo geliyey shabaha shardiga ay leedahay ee cumuumka ay ka shabahayso aawadeed waayahay khabarkiibaa markaan la geliyey mar kalena jawaabu shardigii ayaa la geliyey fada marka laqbada markaad laqbaynayso faman cufiya haddaad shardi u laqbayso ku kasta oo laga cafiyo ku kasta waa tidhahdaa haddaad mawsuul laqbaynayso faman cufiya kii la cafiyo ay faladii kii cufiya la cafiyo ah, wlkhabaru khabarkuna fatibaacun itibaacun weeye fatibaacun bilmacruufi jumladaas weeye khabarku waa markay mawsuulo tahay baa lagaa khabrayaa markay mawsuulo tahay yani khabarkiibuu noqonaya marka kalena jawaabu shardigii buu noqonaya faitibaacun bilmacruufi ay facala alcaafi kii wax cafiyey waxa saaran itibaacun raacis markaa uu raacayo lilqaatili kii dilay uu raacayo oo bilmacruufi xaaluu macruuf ku dheehan yahay ayuu raacaya bian yuaalibahu suuradii baa la caddaynaya badu waa bau taswiir waa inuu ka dalbo ayuu ku raacayaa bidiyati diyada bilaa si aan adayg ku jirin adayg ka maran uga dalbo ilaa cunfin xaal oo cunfi ka maran yahay cunfigu waa aday hanjabaad iyo adayg iyo qallafsanaan markaysa marka waa inaanu ku raacin si dhimirsan waa inu markaysa magta uga qaataa ila wuu cafiyey ajarkii waa inaanu iskaga ciyaarin dembina waa inaanu gelin wa tartiibu litibaaci itibaaca in laga tartiibiyo laga sababeeyey cala alcafwi cafiga laga sababeeyeyna yufiidu wuxuu faa'iideynaya ana alwaajiba axaduhuma in waajibku uu yahay labada mid ahaan magta iyo qisaasta inay labada mid waajibayaan wa huwa axadu qowlayi shaaficiy labada qowl ee shaafici mid ka mida weeye waathaani qowlka labaadna ila markuu axadu qowlayi shaaficiyi ku yidhi waxaad garanaysaa qowl labaad inuu jire alwaajibu alqisaasu waajibku waa qisaastaa waajib ah waddiyatu badelun canhu diyaduna bedel bay ka tahay marka laba qowl baa maslada iskaga sugan culammaduna labadaa qowl bay ka ma mag iyo qisaas baa labada mid ahaan waajibaa oo way isbarbar yaalinoo way gudboon yihiin ee ma kala horreeyaan mise marka hore qisaas baa waajibta qisaastii markay dhacdaa magtu beddelaysaa oo beddel ka tahay ahlucilmiga laba qowl bay ka leeyihiin qowlka uu shiikhu hormariyey aynay u eg tahay inuu isagu u badinayo o arjaxayo waa in marka waxa weeye labadu ay markaa yihiin qaar isberber yaalla ay yihiin yufiidu ana alwaajiba axaduhuma wahaani ka labaad alwaajibu alqisaasu waajibku waa qisaasta waddiyatu badelun canhu diyaduna bedel bay ka tahay falow cafaa hadduu cafin lahaa walam yusamiha aanu magacaabin falaa shaya waxba korkiisa ma saara wa waana la arjaxay wuxuu tilmaamayaa de in madhabka agtiisa madhabka qowlka la arjaxay oo shaykhaanku doorteen nawowi iyo raafici ay sidaa doorteen wa rujixa siduu u leeyahay waa saas weyi marka cala kulli xaal laba qowl baa masalada ku sugan inay labada mid ahaan waajibaysana xadiiskaa u daliila saxiixa ku sugan man qutila lahu qatiilun fahuwa bikhayri nadarayn kii marka waxa weeye eh, qof laga dilo waxaa u sugnaaday labada aragtiyood ta doorka roon wanaagsan bikhayri nadarayn ima an yuudaa waima an yuqaada aw kama qaal xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy labadiiba dabeed markaa loo sheegay marka labadu ina waa qowl qowlka kalena waxa weye qisaas baa waajiba waxaa laga qaatay kutiba calaykum alqisaasu cafintii marka la cafiyey baa qisaastii dhacaysaa yacni waxa weeye magtii waxay noqonaysaa markaa beddel bay ka tahay marka hadduu yidhaahdo si itlaaqan waan cafiyey qowlka dambe marka lagu socdo haddii laha labadu waa isbarbar yaaliin hadduu yidhaahdo waxa weeye yacni markaa qisaasta waan ka cafiyey yacni ama marka waxa weeye umaktaba doorto dee qisaastiina way iska dhacdayba laakiin haddii la yidhahdo qisaasta marka hore waajiba diyaduna beddel bay ka tahay hadduu cafiyo oo aanu qaydine itlaaqo waxay noqonaysaa maktiina cafi waa ku dhacaya labadaba labadiiba waa cafiyay imanaysaa saasuu u wadaa falow cafaa hadduu cafiyo walam yusamiha aanu magacaabin falaa shaya waxba marka waxa weeyaan ma saara oo waxay noqonaysaa diyadiina marka inay dhacaysay noqonaysa wa rujixa waana la arjaxay wuxuu u jeedaa shaykhaanka ayaa arjaxo muctamadka madhabkaa sidaas taasuu tilmaamay marka waa inuu qaydaayo uu yidhaahdaa cafawtu alqisaasa ila diyati yani saasoo kale inuu yidhahdo qisaastii baan ka cafiyey yani marka waxa weeye diyada xaggeedaan u cafiyey oo bimacnaa diyadaan doortay diyada ayaan doortay diyaan qaadanayaa qisaastii waa ka cafiyey hadduu yidhaahdo way dhan tahay diyadiina waa leeyihi wa cala alqaatili adaaun lidiyati ilayhi wa cala alqaatili kii wax dilayna waxa saaran adaaun gudis lidiyati diyada uu gudaayo ilayhi ay ilalcaafi kii cafiyey uu gudaayo wahuwa alwaarisu waa ka dhaxlay marka wa cala alqaatili waxaa ka fiicnayd baa mulla cali alqaari odhanaya wa cala almacfuwi canhu inuu yidhaahdaa ka fiicnayd mabnan wa macnan kan la cafiyeyna waxa markaa saaran adaaun lidiyati ilayhi ay ilalcaafi diyada inuu u gudo kan cafiyey wahuwa alwaarisu ka dhaxlay ah biixsaanin yacni ugu gudo biixsaanin xaaluu samafal ku dheehan yahay uu gudo ama xaal adaagu yani adaaun ilayhi biixsaan yacnii gudisu u gudo ayaa saaran biixsaanin si samafal ku jira uu ugu gudo kuba tacalluqsii adaaga ku tacalluqsii bilaa matlin meermeerin la'aanteed iyo dibudhigis la'aanteed walaa baksin nuqsaamin la'aanteed aanu waxba ka dhimayn magti dalika kaas la soo sheego alxukmu lmadkuuru xukunka lasoo sheegay oo min jawaazi lqisaasi qisaastu inay bannaan tahay walcafwi cafwiguna bannaan yahay canhu xaggiisa la cafiyaa ay bannaan tahay cala diyati oo diyo lagu cafiyo yani diyo in la qaadanayo ay cala akhdi diya canhu waxaa la cafinayaana waa qisaasta qisaasta inay bannaan tahay in la qisaastaa oo la dishoodaa iyo in waxa weeye la cafiyo qisaastii laga cafiyaa cala diyati yacni diyo in laga qaadanayo lala qabo ama diyo qaadashadeed lagu cafiyo takhfiifun waa fudaydin ay tashiilun min rabbikum xagga rabbigan laydinka fudaydiyey ama takhfiifun waa fudaydin min rabbikum ay kaa'inu min rabbikum xagga rabbigan ka ahaatay calaykum korkiinna laydin khafiifinaayo wa raxmatun iyo naxariis bikum idinka laydin naxariisanaayo masderka laftiisa ku tacalluqsan karta takfiifna waa fudaydin min rabbikum xagga rabbigin laydinka fudaydinaayo calaykum idinka korkiina laydin fudaydinaayo waraxmatun iyo naxariis weeye bikum idinka laydin naxariisanaayo xayu wasaca fii dalik goortuu arrinkaa idiin waasiciyo idin ballaadhiyey walam yuxatim waaxidan minhumaa kamaa xatama cala alyahuudi alqisaas waanu waajibin mid ka mida markaa aanu waajibin siduu yahuud ugu waajibiyey qisaasta wa cala nasaara diya kiristaankana diyada ugu waajibiyey faman ictadaa ku kastoo xadgudba dalamal qaatila dulmiyo kii uu dilay bian qatalahu ku dulmiya inuu dilo bacda dalika ay bacda dalika alcafwi cafintaa dabadeed bacda alcafwi falahu cadaabun aliimun waxa u sugnaaday cadaab wa xanuujiya mu'limun wa xanuujiya fi laakhirati aakhira ugu sugnaaday binaari naarta ugu sugnaaday yacni markaa lagu xanuujinayo naarta aw fi dunya ama adduunyada ugu sugnaaday bilqatli dilla dila ayuu ugu sugnaaday halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk